markuu qofkaas laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi dhahaya mas'aladaana rabnaa horta inaan ka naqaashno kadibna tawasulkuunu gudbi doonaa insha allahu tacaala wuxuu yidhi maxaad ku gaalaysiisay nina shahaadanaya waxaan ku gaalaysiiyey ninkii ilaah khayrkii u yeertay ninkaan alle khayrkii u yeeran ee nebi maxamed raacay ee ashaadada raacay waa walaalkii gaa uweeshka la sheegaya aniga deer igama galin antana uweeshi cabdulqaadir iskuguma imaanin laakiin yaa uwees owliye waa yidhi laba qof maa tiri malyiinaad ilaahay keliya haddii loo yeedho waa diideen haddii alle cid lagu darana waad oggolaateen xujo dushiinna saaran wey waa kalaamu rabbualcaalamiin yaa idin yidhi u yeerta awliye weeye iyo awliye ma ahan taas waa baafgaawalmu'tuuna azakaata birafci bilwaaw liannahu jamcu lmudakaru saalim aniga faacil iyo mafcuulku ma weydiin midda kale waxaa su'aal naga ah boqol nin oo mushrikiin ah oo boqol iyo toban iyo afarta dadka berayso adiga ayaa lagaa rabaa qof ilaahay kayrkii u yeertay mushrik baan leenahay naxnu laa nukafir ahlqiblati bidembin maa lam yastaxi annagu waxaan ku haysanaa nimankan munaaqibka waxa ugu yaalla oo ah jiilaani oo odhanaya washaahadtu maa fawqa asamaawaati kullaha kada alcarshiyi waalkursiyi fii tayiqi rudati subxaana allah waan daawadaa waan arkaa samaawaadka iyo dhulka dushooda waxaa ku jiro o dhan baan arkaa sidoo kale carshiga iyo kursiguna cantoobadaydu ku jira munaaqibka qaadiriyadu ku yaalla bismi illaahi walxamdu lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال آه انت كذب waxaan maanta oo taariikhda rajab ay tahay afar kun afar boqol afartan iyo kow oo ku beegan sideed iyo labaatanka bisha e, febraayo laba kun iyo labaatanka waxaan halkan ku ballansanayn rag odayaala oo jimcahan jimcihii ka horreeyey halkan aan ku kulannay oo su-aalana weydiiyey qaar waa ka jawaabnay annaguna kuwaanu weydiinay dabeedna waxay yidhaahdeen dib baanu u ballamaynaa wakhtigoo ciriiri nagu ahaa awgi wadaad baa horkacayay markaasaan u malaynaya magacaynu iigu sheegay sheekh maxamed wakhtigaa doonto qabso iyo meeshaa doonto igu yidhi waa duuban yahay codkiisii iyo muuqaalkiisiiba haddii shiikhi marka uu joogo faalxamdu lilaahi waxaan ka codsanayaa inuu yimaado si aanu eh, si degan aan ugu doodno oo aan ugu kala baxno xiwaar ama munaadara sharciya fadlan fariista fadlan fariista eh, marka asagii baan u fadhiyaa inuu imaadan waan rajaynaya insha allah jazaakum allahu khayr insha allahu tacaala marka sheikh khayr allah ku siiyo kolley wadaadku isagaa bilaabanaya maalin dhawatan isagaa su-aashay weydiiye marka faletafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في متابعته واهتدى الى يوم الدين وبعد ان شاء الله تعالى موضوع aan ku ballansannahay inaan ku munaaqashoono oo amaan ka wada hadalno ama laga doodo laga qanciyo bulshada weynta soomaaliyeed muslimiinta ah ahlu tawxiidka ah inaan wada qancin aan doonayno wuxuu yahay gaalnimo xukminta dadka ahlu tawxiidka ah lagu gaalnimo xukminayo shareecada islaamku waxay ka qabto iyo maxaan ku idhaahdaye ereyga kale noo soo dhex galay tawasulka labadaas baan kaada hadli doonaa insha allahu tacaala biidn alkariim meelna ugu leexan mayno mana la dhexgeli doono wax kale mawduucaas axaadiidka ka soo aroortay ama qur'aanka ka soo arooray subxaanahu wa tacaalaa aayaadkiisa munasalka ah ayaan ka hadlaynaa in sha allahu tacaalaa wax aayaddaas oo qofkan sheegtay burinaayo aayad kale burinayso in la keeno de tawasulka wasiila waaye tan kalena waa takfiir qof islaam ah laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuulu اllah ku qoolaayo in lagu gaalnimo xugmiyo inay xaraam tahay ayaa ilaahay noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay qur'aankiisa kariimka ah qur'aanka wuxuu ku leeyahay ha ku ridinina qof salaam idinku soo riday lasta mu'minan meeshuu ilaahay uu ku dhahay subxaanahu wa tacaala walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan haddii salaanta oo qofka muslimka ah assalaamu calaykum haddii uu ku yidhaahdo muslim ma tihid ha dhihinin ilaahay uuna yidhi kelimada towxiidka laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah way ka owlaysan tahay qofka muslimka ahna wuxuu ka soo galaa diinta islaamka laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka dadka dhan ay wada yaqaaniin umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah waxaa lay amray buu yidhi inaan la dagaalamo dadkii ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu ullah xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa qofka muslimkaa ah inuu ka soo gelayo tawxiidka laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah uguna baxayo waxayaabaha xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo arooriyey oo maxaanku idhaahdaa nafyu shirki ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo waxay tahay tawxiidka keligiis inuu yahay laa ilaaha ila allah uusan qaybsamin sidai nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kaas keli lagu soo galaayo loogana baxaayo qofka diinta islaamka ugu baxayo ilaa nabiga calayh salaatu wasalaam bacd asaxaaba ayuu aad iyo aad uga canaantay sidii jumcadii hore baan u sheegnay usaan binu zayd uu ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rabnaa horta inaan barnaamijkaas aan ka wada hadalno wadaadka waxaan ka rabnaa meesha uu takfiirinta ah kelimada aan ku haysanno ay tahay qof laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu nabiga calayh isalaatu wasalaam meel walba uu bukhaari muslim abi daawuud tilmiidi ugu soo naqlinayo axaadiidta ka hadlayso aysan la koobi karin lafdigaas marka wax yacnaha qofku bani aadamka uu uga bixi karo tawxiidka maadaama uu ka dhawaaqay tukanaayo soomaayo salaadaayo zaka baxsanaayo gaal waaye meeshii ka soo aroortay baan ka rabnaa biidn illaahi alkariim hadda warka de waxba tari maayo ayadoona da wareegin axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam la dhaafaynin sheikhu wuxuu maalin dhexdaasuu yidhi lafdiga ah nabiga calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allahu qofka haddii uu yidhaahdo wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaah waa ti uu yidhi waa xaqiiqo qofka hadduu barba laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululaahi lafdigaasaa wuxuu ka kooban yahay nafyo iyo ibaat diidid iyo sugid diididda iyo maxay tahay laa ilaaha ila اllaahu laa ilaaha waa diidid ila اllaahu waana sugid waay nafyi iyo ibaat baa la yidhaahdaa naxw ahaan ninkii fahmi kara fahmaaya nafyi iyo ibaat haddii kelimada dhexdeeda laga helay wax ka burin karo batatanba qofkaas ilaa inuu ficlan iyo qowlan ugula yimaado mooye inaysan jirin sidii nabiga alayh salaatu wasalaam uu tilmaamay idan markuu qofkaas laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi dhahaya mas'aladaana rabnaa horta inaan ka naqaashno kadibna tawasulka unu gudbi doonaa insha allahu tacaala waxaan ka rabnaa inuu meel u saleeyo mashaa'ikh fara badan baa joogto oo dee eh, insha allahu tacaala inay qaybsan doonto tafadal asalaamu calaykum waraxmat marka waxaa waaye laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullaahi aan wadnaa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuululahi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofku ku dhawaaqaya haddii lagu takrifalo ama lagu xadgudbo nabiga calayhi salaatu wasalaam meelo badan buu uga hadlay waxaa ka mid ahayd yacnii qisada dhacday ninkii looga jacaylka badnaa usaam binu zayd la dhihi jiray in ku idhaahdaayey markay nabiga calayhi salaatu wasalaam weerarkii ee saxaabadiisa uu u diray gaaladii islaamkay isdhex mareen oo maxaanku idhahdaa wax badan uu isku dayey qofkaas eh, la dili doono in maxaanku idhahda uu isqariyo lafdiga kelimada ah laa ilaaha illa allah muxamadun rasulla iska qariyo dadkuu laynaya seef buu la dhacayaa markii loo soo jeestoo loo yimaadana kelimadaasuu isku qarinayaa uu yidhi laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuulullah usaama binu zayd intuu adkaysan waayey ayuu qoorta ka gooyey qofkaas qoorta markuu ka gooyey waxyi ahaanba nabi moxamed sala allahu wasalam calayhi waxay ugu tagtay majliskiisa uu joogay majliska uu joogay maadaama ay ugu tagtay usaam binu zayd waa tii uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam usaamow bedeshay bacda an qaala laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah markaasuu yidhi nacam sidaa u dishay fakayfa tasnacu biqowli laa ilaaha ila allah idaa jaaءat yowma alqiyaama maxaad ku samayn doontaa laa ilaaha ila allah hadday timaado rasuulka allow markaasuu yidhi kaana yastatir waa isku qarinaayey rasuulka allow waa isku qarininaayey mar allaal markaan u nimaadno seef aan kala kor tagnaba wuxuu dhahayey laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah markaan banaanka la baxnan islaamkuu laynayey maadaama isaga isku qarinaayey waan dilay buu yidhi markaasuu nabig calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay afalaa shaqaqta qalba ma adigaa qalbigiisa dallaaciyo aragtay wax qalbigiisa ku jira ma adigaa arkay waa maya fa kayfa tasnacu biqowl laa ilaha illa allah idaa jaat yowma alqiyama wuu yidhi nabig alayh salaatu wasalaam kelimadaas marka nafyiga iyo ibaatka leh qofka hadduu ku dhawaaqo inaan lagu dhiiran karin sidii nabiga aleh salaatu wasalaam loo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa bismi illaahi alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wadaadka in sha allahu tacaala mawduuca wuu soo koobay waana ku faraxsanay inuu soo koobo oo mawduuca laga hadlayo aanu ku koobnaano laba arrimood buu sheegay tawasulka u tegi doonaa laakiin fadliga laa ilaaha illa allah qof ku qawlaya see ku gaaloobi karaa iyo dadkii uu soo qaatay oo soo maray sidii dilkii usaama ibnu zayd ama miqdaad ibnu aswad uu yidhi uu dilay kii yidhi laa ilaaha illa allah dhibaatada haysata culummada waxaa weeye weliba khaasatan ragga hadda aan la doodayo laa ilaaha ila allah shardigii uu nebigu ku xiray uu akhriyey qaala calayhi الsalaatu wasalaam fi saxiix اlbukhaari man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wadamuhu xisaabuhu cala allahi caza wajal ninkii yidhaahda laa ilaaha ila allah oo ku kufriya wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo muxuu ku xiray nebigu shardi ah inaan ilaahay cid kale lala caabudi karin idan qofka hadduu cid kale alla la caabudo laa ilaaha ila allah wax ma u taraysaa mar hadduu nebigu shardi ka dhigay calayhi salaatu wasalaam waa maya maxaa yeelay wuxuu soo geliyey shirki shirkina ilaahay wuxuu ka yidhi lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin haddaad nebi ilaahay u shariig yeesho sala allahu calayh wasalam layaxbatanna camaluka camalkaaga wanaagsan baa tirtirmaya walatakuunanna min alkhaasiriina waxaanad ka mid noqonaysaa kuwa hoogay oo khasaaray ninka asagoo ashahaatay ilaahay u shariig yeelay jiilaaniyo uweys u yeertay ama markuu ashahaatay ooyaaye wax u gowracay ama qabri ku tawaafay ee yidhi akifnaa yaquud madad ya jiilaanii ninkaasuu ilaah kaloon alla buu caabuday wuxuu u sharig yeelay rabbualcaalamiin dacwadii iyo baryadii magangalkii alla lahaa buu siiyey addoon qaala subxaanahu wa tacaala markuu alle ka warramayey inay baryadu cibaado tahay wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin wa qaala rabbukum ay amara rabbukum rabbigiin wuxuu idin amray udcuunii ituga idan baryadii maxay noqotay cibaado meeshii alla laga baryiraa hadduu yidhahdo awliya allaahi adeeg ilaah kaleu yeertan alla ahayn waana shirki waa kufri maxaa caddaynaya qofkii cid kale u yeerta inay kufri tahay qaala subxaanahu wa tacaala waman yadcuu maca allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu alkaafiruun waman yadcuu ninkii u yeerta maca allaahi alla la jirkiisa ilaahan aakhar macbuud kale alle iyo hebelow ama alle iyo nabi ciise ama alle iyo jiilaani ama alle iyo cali bni abi aalib ama alle iyo ayankan laa burhaana lahu bihi xujo ma haysta arrinkaa uu sameeyey inahu laa yuflixu lkaafir innamaa xisaabu cinda rabbi xisaabtiisu waxay ahaatay ilaahay agtiisa innahu laa yuflixu lkaafiruun arrinku wuxuu yahay gaalo inaanay liibaanayn cid kale u yeeranaysa وqاaلa سubحaanaه وتaعaaلى فاdcو اللaha مkhlisiina lahu diina walow kariha الكاafiruun fadcu llaaha alla tuuga mukhlisiina adinka u khaalis yeelaya lahu addiina cibaadada baryada magangalka aطeecidda keligii walow kariha alkaafiruun mushrikiintu arrinta ha dhibsadaane alle keliyaa loo yeertay ka xanaaqayaan ilaahay in loo shariig yeelana waa ku farxayaan shariigaasu wuxuu doona ha ahaado ama sanam ama geed ama dhagax ama weli ama nebi ama malag ayankan qofkii ilaahay wax ku dara alluu u shariig yeelay xaqu allalah waa la siiyey ilahay khayrkii siiyey idan qof ilaahay khayrkii u yeertay mushrik baan leenahay waxaan ku gaalaysiinaynaa qur'aanka ilaahay iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu ka hadlayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninkii asagoo ilaahay khayrkii u yeeranaya dhinta qaal waa xadiidku saxiix bukhaari buu ku yaallaa man maata wahuwa yadcuu min duuni اllahi niddan dakhala الnaar yaa sidaa yidhi rasuulu llahi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man maata ninkii dhintay wahuwa yadcuu isagoo u yeedhanaya min duuni illahi alla sokadii niddan ay shariik cid kale ilaahay la barya alle iyo hebelowlaa dakhala naar idan alloo loo shariig yeela laa ilaha illa allah waa ku burburta shuruuda laa ilaaha ila allah shardigeeda koowaadna waxaa weeye alcilmu bimacnaaha nafyan wa ihbaatan in micnaheeda la yaqaan waxay diidayso iyo waxay amrayso shardigeeda labaad yaqiin inaad ilahay cibaad u khaalis yeesho tan saddexaad waa maxay inaad barax tirto anlaa tacbuda hayra allahi axada ilahay inaadan cidna la caabudin waxaan ka rabnaa marka daqiiqada waa idhimaysha wuxuu yidhi maxaad ku gaalaysiisay nina shahaadanaya waxaan ku gaalaysiiyey ninkii ilaahay khayrkii u yeertay ninkan alla khayrkii u yeeran ee nebi maxamed raacay ee ashaadada raacay waa walaalkaygaas <coughs> isku diin baan nahay walaalkay wey amaa mushrik ilaahay khayrkii u yeertay ee awliyada u yeertay ee ku tawasulay ee wax u gowracay ee magan galay laa ilaaha ila laadiisu waxba kama jiraan waa shirkiga tirtiraya qaala subxaanahu wa tacaala can alambiyaa ilaahay ambiyadii wuxuu ka yidhi walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun subxaana allah walow ashrakuu hadday alla u shari yeeli lahaayeen ambiyadu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun waxaa tirtirmaya xaggooda wax alla waxay camal samaynayeen wanaagsanaabaa baaba'aya annagu waxaan ku haysanaa nimankan munaaqibka waxa ugu yaalla oo ah jiilaani oo odhanaya washahadtu maa fawqa asamaawaati kulaha kada alcarshiyi waalkursiyi fii tayi qabdati subxaana allah waan daawadaa waan arkaa samaawaadka iyo dhulka dushooda waxaa ku jira oo dhan baan arkaa sidoo kale carshiga iyo kursiguna cantoobadaydu ku jira munaaqibka qaadiriyadu ku yaalla haddii rabaanna waa usoo saarayna waa shirkul akbar taasaan ku gaalaysiinaynaa mushrikiin ugu aqoonsanaynaa cidda ilaahay khayrkii u yeerata hadday diidaan oo dhahaan annaga ilaahay khayrka uma yeerano awliyana ma baryayno inaan barinaana waa shirki ilaah uga toobad keennay walaalnimaa naga dhexaysa waxaan isku haysana meesha waa ka baxeen haddii laakiin ay ku qanacsan yihiin in ilaahay khayrkaa u yeertaan ama qaadiri ha ahaadaan ama saalixiya ama weysiya ama sayliciya ayankan magacay doonaan baa la baxan marba hadday ilaahay khayrka awliye u yeeranayaan shirkul akbar weeye tawxiid baan ugu yeeraynaa min jadiid laa macbuuda bixaqin ila allah laa ilaaha ila allah micnaheeda saas wey laa macbuuda bixaqin ila allahu waxdah mid xaq lagu caabudo ma jiro alle mooye markay ka run sheegaan oo ilaahay keliya u yeertaan oo keligii magan galaan oo keligii adeecaan ayaanu walaalaysanaynaa kufriga iyo shirkigaan ku eedaynaynana aan ka dhaafaynaa inta ka horaysa oo ilaahay khayrkia u yeeranaya annagoo cid walba maa wax la gaalaysiinay ninkii ilaahay khayrkii u yeerta wa yaan la isku xambaarin dadka dadka alle khayrkii u yeeranaya magan gelaya ama shiico ahaada ama suufi ahaada ilaahay khayrkiiba u yeerta ku qanacsan awliyada iyo amwaadku inay wax u tari karaan xukunkoodaan siinaynaa ilaahay siiyey fowqa sabca samaawaatin mushrikiin baan leenahay wajazaakum allahu khayra maa allah bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله nimankan wadaadada oo naga soo horjeeda waxaan weydiinaynaa waxaan weydiinaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ansaartii iyo muhaajiriintii intii ay axaadiid ay ka wariyaan oo ay la fadhiisteen ama ay la joogeen dadkan soomaalida way wada garanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam khulafaa raashidiin wuu sheegay toban casharulmubashiriin wuu sheegay mid mid wuu u magacaabay oo hebel ahlujanno u ka mid yahay wuu yidhi intaas nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu la joogay ma ka haysaan hebel waa awliyo ee hala daba kaca waxaan ka rabnaa nimankan soomaalida ilaahay kuu roonaaye ama sheikh warsamadhe ama cabdullahi cawareeradhe ama aweysdhe kumanaanka soomaalida ah oo awliyada lagu sheegay saxaabatu moxamed calayhi salaatu wasalaam laga waayey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhii waayey halkaa nin sayidina abubakar baa joogay cumar ibnu khadaab baa joogay ninba ninka kale saxaabada aad garanaysaan oo ka khayr badan yahay la dhii waayey halkaa nin oo awliyada ah la daba kaco ee kumanaanka soomaalida eh la leeyahay hebel waa awliyo hebel waa awliyo waxa ay ku dhacday intaasaan ka rabnaa kolley su-aashaas ayagaan weydiinaynaa waxay oga imaaday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna looga waayey saxaabadii looga waayey marka intaasaan weydiinayna su-aashaas inay jawaab siiyaan eh, su-aashaasna waxaa la rabaa inay si fiican u dhegaystaan dadka shacabka <clears throat> بسم الله بسم الله الحمد لله الذي لا يجري عليه زمان منزه عن الحدود والغايات مستغن عن المكان والجهاد واشهد ان لا اله الا الله الرحمن على العرش استوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحرور والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته ومقهور بجلال قبضته ليس بجسم ولا متباعد ولا متكيف لا يسأل بما هو لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا هو ولا بأين هو لأنه خالق المكان ولا بمتى كان لأنه خالق الزمان وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والقول الفصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد الذي تخرج في مدرسته المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفد كعلي والفيلسوف البارع كسلمان والمدرس القدير كابن عباس والمفتي الخبير كابن عمر والقائد الجبار كخالد بن وليد والمحدث العظيم كأبي هريرة والزاهد الورع كأبي ذر الغفار ارجعوا إلى أقوال المفسرين المعتمدين واسألوا التاريخ في أي جامعة تخرج هؤلاء الزعماء إنما تخرجوا في جامعة عميدها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد قال الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا قرآنك سيدي سبه wuxuu u baahan yahay luuqadiisa in la barto aayadda qur'aanka looma macnayn kara carabi ahaan maxaa yeelay markuu alla ku hadlaayay ismulfaaci salaad iyo soon isku xidhiidhinayay ficilkaa lagu nasbiyey walmuqiimiina asalaata faa'iidadow faa'iidaynaya hadday ogaan lahaayeen dadkan intaaba ma murmi laheen allaahu yaquul laakin alraasikuuna fi lcilmi minhum waalmu'minuuna yu'minuuna bimaa unzila ilayk haakada bisiiqati alrafci cala alibtidaa فلماذا نصب قوله تعالى والمقيمين الصلاة ولم يقل والمقيمون الصلاة ليكون المعطوف على المرفوع مرفوعا لا منصوب والدليل بعد ذلك قوله تعالى والمؤتون الزكاة بالرفع بالواو لأنه جمع المذكر الصالح فلماذا يا محل نصبيي فعل كاللغو نصبيي oo maxduufka muxuu faa'iideeyey labadu walxaad oo faa'iideeyey muxuu yahay sheekhaan khayr allaha siiya dhallinyarada a soo ashiisii horta ka jawaaba nebiga ummaddiisii wuxuu ku tilmaamay antum shuhadaa ullaahi fi lard waa xadiis saxiix ah janaasaa la mariyey wanaag bay ku tilmaameen wajabad buu yidhi nabiga janaasi labaada la mariyey xumi ayay ku tilmaameen wajabad buu yidhi nabiga maxaa u waajib noqday baa yidhi tii hore maxaad ku sheegteen janno ayaan ku sheegnay jannaa u waajib noqotay buu yidhi nebiga calayhi asalaatu wasalaam tii labaad maxaad ku sheegteen xumi cadaabaan ku sheegnay cadaaba u waajib noqday buuhi uweeska la sheegaya aniga beer igama galina antani uweesi cabdulqaadir isuguma imaanin laakiin yaa uwees owliye waa yidhi laba qof maa tidhi madiyiinaa tidhi nabigana antum shuhadaa'ullaahi fi lardi lisaanu alkhalq aqlaamu almaqaad intaan khalqiga ee keligaada maa ka toosin la kama toosin amaa sheekha hadalkiisii haddaan u noqdo alxadiidu aladii rawaahu imaamu daawuuda fii sunanih wa saxaxahu ibnu xabbaan alrasuulu yaquul halaathatu min asli aliimaan saddex iimaanka asalkiisi waaye aas aaskiisi waaye haddii la waayo aasaas jirid haddii la waayo gurigan aasaaskiisa haddii la waayo ma dhisima nabigaa dhahaya alkafu reebtooni ayaa aasaaska islaamka amman qof laga reebtoonaado laa ilaaha ila allaahu yiri laga reebtoonaado iimaanka asaasiisu yiri muxuu ku daray nabigeen laa nukafiruhu bidanbin adnabak danba asageed ku danba falay uguma kufru xukminayno buu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam walaa nakhruju minhu lislaam ka bixin mayno islaamka bicamalin camala bih camal asiga camal falay uguma bixinayno yidhi islaam camal asiga camal falay islaamka uguma bixinayno yidhi adiga nebi muxammadaa bidembi asiga dembiyaabay uguma kufru xugminayni yidhi camal asiga camal falay uguma islaamnimo uguma bixinayni yidhi adiga nebiga ma lagu waxyooday uga bixi maa lagu yidhi la nabiga wuxuu yidhi dembi asiga dembiyaabay uguma kufru camal asiga camal falayna nabigaa dhahay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh laa nakruju minhu lislaam ka saari mayno islaamka ma ugu saarayno camal asiga camal falay camalka sidiisaba haddi waxaa la yidhi cabdulqaadir iyo uweesaa la sheegu haya aniga cabdulqaadir iyo uweeska maba arag kutubna nooma aha dadka wax cabdulqaadir naa ka xoogay mase uwees isbaaro u dhigtay aha afka ku hayana ma ihin annaga qofka ahlu tawxiidka ee noo ha noolaado ha dhinto inaa carabkaada ka nabadbax waayo yuriidu alislaamu min almuslim islaamka qof kastoo muslim muslima ah wuxuu ka rabaa an yakuuna raqiiban calaa nafsih qof kasta in nafsadiisa waarde ka qabto wa awalu cudwin xibinta ugu horraysa yastaxiqu ariqaab waardiga kaaga baahan hiya allisaan waa carabkaada maxaa yeelay ida ana albalaa'a muwakilun bilmantiq laba qof oo carabka isla gaarin ayuka oo gacantii isla gaaraysa ma aragteen bilaayi maxaa u wakiil ah carab islaamkuna wuxuu kaa rabaa carabkaaga inaad waardi ka qabato waayo muxuu yidhi sayidinaa abubakrin isidiiq qofka naarta weji weji ma loo wadidayaa ilaa wax asiga kasbaday carabkiisa ku shafti mooyaan amaa dadka owliyada ilaahay annaga qofka ilaahay jeclaaday samad markii laga soo jeclaado jibriil soo jeclaado nabigaa inoo sheegay umma yuudacu lahu lqubuulu cala alard markaasaa dhulka la soo dhigaa buu yidhi nabiga maxabbadiisu qofka isiga ah ibnu yaclam muxuu ku yidhi xadiidka inta ahlul-iimaan ee quluubtooda maxabbadiisa lagu socodsiina nin ilaahay jeclaaday jibriil loo yeeray jeclaaday oo jeclaaday maxaa la yidhaahdaa malaa'igtii soo jeclaatay dhulka maxbadiisa la soo dejiyey adiga kaagama baahana inaad jeclaatay khasabaad ku raacaysaa bahaariyaa la yidhaahda ilaahay amarkiisaa socda adiga ma jeclaanaysa ha jeclaanin adiga adiga qayli ama aamus khalqigan ilaahayaa abuurtay allah u sakhiru hayo bismi illah walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waxaad moodaa odayaashu waa ka leexleexanayaan xaqiiqda odayaashu xaqiiqda waa ka leexleexanayaan waxaan idin weydiiyey laa macbuuda bixaqin ila allah ninka yidhi ee haddana shirki ku daray makhluuq u yeertay ilaahay wuxuu yidhi camalkiisii waa buray ama uways ha u yeerto ama jiilaan ha u yeerto aniga faacil iyo mafcuulkuma weydiin cirka ha la ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad ugu yeeratay sheekh weys ood u tidhi meeshii looga yeero joogow jiilaani haddii kale shirki weeye cadday ilahay uga toobadkeen wax kale meesha ma yaallaan waxaan ka rabaa marka annaga suufiya waxaan u naqaanaa dadkan ilaahay khayrkiia loo yeerto ama awliye lagu tawasulo sheekh aways ayaad u yeerataan baan idin yidhi haddaad tidhahdaan annagu uma yeerano kuwa u yeeranaya mushrikiin ina caddeeye warka dhexda ma yaalo kow qur'aan baan akhriyay kalaamullaahi caza wajal ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu amray inaydaan caabudin isaga mooye adinkiina awliyaa laydinka fujin laaya maalinta qiyaamo marka naarta lagu gurayo mushrikiinta oo ay cabaadaan waxay odhan doonaan rabbanaa amatana itnatayni waahrayt wa waxyatana itnatayn laba goor baadna dishay laba goorna waadna noolaysay faictarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil ilaahu dunuubteenni waan qirnay hab ama waddo aan uga baxno naarta ma jirtaa jawaabta ilaahay siinaya fiiri dalika biannahu idaa duciya allahu waxdahu kafartum wain yushrak bihi tu'minuu faalxukmu lilahi alcaliyi alkabiir ilaahay keliya haddii loo yeero waa diideen haddii alle cid lagu darana waad ogolaateen xujo dushiinna saaran wey waa kalaamu rabbualcaalamiin yaa idin yidhi u yeerta awliye weeye iyo awliye ma ahan taas waa baab gaara ah. ilaahay baa yaqaan qofku wuxuu yahay waa arrin haybiya awliyadana alla yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun cidda awliyada ilaahay baa yaqaan allay gaar u tahay subxaanahu wa tacaala hadduu xataa qofku weliyahay sida cali bni abi aalib iyo abubakr oo awliya allah waa la yaqaana waa cashara mubashariin biljanna u yeerta lama dhihino ku tawasula yaa idin yidhi jiilaan u yeerta yaa idin yidhi ooyaay u yeerta yaa idin yidhi awowayaashin u yeerta waidaa dukira allahu waxdah ishmaasat quluubu aladiina laa yuuminuuna bilaakhira haddii alla keliya la sheego keliya in loo yeerto waxaad didayoon ogolayn kuwa aakhira si dhaba aan u rumaysnayn waidaa dukira aladiina min duunihi waa ilaahay kalaamkiisa wa waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun marka alle wixii ka sokeeye la sheego waa bishaaraysanayaan su'aasha aan weydiiye asagu laa ilaaha ila allah qof dhaaya see u gaaloobay buu yidhi waxaan nidhi shirki buu ku gaaloobay oo maxaa deliil u ah wuxuu wadaadku yidhi laa ilaaha ila allah dadbaha iyo fadiiladeedu waad ogtihiin umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah xadiidkaasuu soo qaatay fa idaa qaaluu acasamuu minii dimaahum wa amwaaluhum wa xisaabuhum cala allahi caza wajal ana xadiidka dhammaystiray xisaabtooduna allay u ahaatay naftooda iyo maalkooda iga badbaadin ilaa bixaqihaa ilaa bixaqi laa ilaha ila allah xaqi laa ilaha illa allah waxaa ugu sokeeya atawxiid xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay waxaa weeye inay caabudaan keliyo aan u sharig yeelin nimankan shirkigaan ku haysannaa maanta meelaad uga baxaysaan male caddeeye ciddii idin tiri jiilaani iyo uweys iyo sheekh nuur u yeerta shirku lakbar laa ilaaha ila allah buu kurinaya shuruudu laa ilaaha ila allah waana ku haystaaba ficil iyo camal haddaan lagu gaaloobin maxaa lagu gaalooba ficil iyo camal aamusa ah, markan allahaaga shuruudu laa ilaaha ila allah alcilmu bimacnaaha iyo ikhlaasu alcibaadati lilahi waxdahu bilaa shariik dadweynaha allahaada ahaada suga anaa haya nimankaana jawaab baan ka rabaa laa ilaaha ila allah ilaah keliyoo la caabuday caddaynaysaa adinkuna waxaad ogoshiin ilaahay in cid kale laga tuugo haddii kale inkira eh, halmar hal aamus eh, dadkii culummada markay hadlaayeen dadka kale shacabka ha aamusan waxaa dhi kara ma jiro meeshan wakhtigaas socda qof walbo toban daqiiqa loogu talagalay markii togtan ay soo dhamaashay shan daqiiqa ka dhigi doonaa waa soo gaabanina hal aamus insha allah waxaa la dhegeysa bas waxbaa ku dhimaa eh, marka shurdiga laa ilaaha ila allah ficil iyo camal iyo qowl waa lagu gaaloobaa ilaahay baa ka warramaya dad nebi maxamed la socday oo eray kufriga ku hadlay dagaalkii tabuuk alla wuxuu yidhi yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimat alkufri wa kafaruu bacda islaamihim maxaa lagu gaalaysiiyey kalimata alkufr kelimad kufriga afkooda uga dhawaaqeen baa lagu gaalaysiiyey yaa gaalaysiiyey allah ilaahay meel kale wuxuu ka yidhi qul abillaahi وآياته ورسوله kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum eray afkooda ka soo baxaa lagu gaalaysiiyey haddii aan hakuufna yakuuf madad iyo jiiraana lagu gaaloobin haddii dunuub aad ka dhigteen shirkigii oo qof sinaystay iyo qof waxaday oo kale aad ka dhigteen ayadoo ilaahay ilaah kale lala caabuday nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixaynka ku yaalla way cabdullahi ibni mascuud waxaa la yidhi ayu dembin acdam dembi maxaa ugu weyn yaa rasuula allah markaasu wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka ilaahay inaad shariig u samayso mid kaloo la caabudo alla isagoo ku abuuray shirkigii baa dembi ka dhigteen dembi kuma annagama dembi kuma gaalaysiino zino ribo dil kuma gaalaysiino ilaa istixlaaluna la yimaado mooye wa hada manhaj ahlusunna waljamaca waana ereygii uu yidhi imaam taxaawi naxnu laa nukafiru ahlaalqiblati bidenbin maa lam yastaxilu ahlulqibla muwaxidiin baa laga wadaa kuma gaalaysiino dunuub hadduusan banaysan oo yidhahdo kan waa i xalaal duu dhahaa waa ku gaaloobe ama ilaahay keliya in la caabudaayo waa diintii asalkeeda ambiyada laga soo diray haddii loo sharig yeelana waa diintii abujahal waxaa idinku haysanaa waa shirki shirkiga meel geeya kaasaa laa ilaaha illa buriyey kaasaa camalkii oo dhan buriyey kaasaa naarta ummadda u horseeday kaasoo imidda aad weli rabtaan ummadda inaad ku sii haysaan wa in shaa allah kuma sii hayn doontaan ilahay idankiisa wax miyaa ii daqiiqadbaa idhima waxbaa idhima sheekh marka waxaad i weydiisay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah su-aashaadi weydiiyey ha u rarina mubtada iyo khabar waxaad u rartaan xaqii alaa ilaahay lahaa oo makhluuq la siiyey xadiidka usaamana fursadda sambaa kaga jawaabaya oo markay ugu soo noqoto tobanka daqiiqo insha allahu tacaala laakiin laa ilaaha ila allah shardigeeda koowaad micnaheeda in la garanayo wey shardigeeda labaad yaqiin wey kan saddexaad ikhlaas wey ninaan ilaahayba waxidin micnaheedana aan garanayn awowgiina u yeeranaya de mushrik baa la yidhahdaa muslim lama yidhahdo maahay murji'ada madaxa idiin salaacaysa oo odhanaysa laa yucdar yucdar biljahli abadan jahli haddaad ku jirto ilaah u sharig yeelayso xaqiiqdaadaan ku saaraya haddii adigu aad beri ka tahayna waxaad caddaynaysaa kuwa ku jira oo uweysi shiikhnuur u yeeranaya ee wax u gowracaye hadda la sugaya mardhow dhow mar dhow rufeecii wax loo qabo inaad xukunkooda saartaan kaa sugaya wax miyaa dhima waxaan marka rabaa sheekh ma jirta erey qof banaanka erey kaga darsan kara male qof banaanka erey uga darsan kara male hadalahaada waxaa weeye annaga keliya mustamiciin shalay shuruudda waan ka sheega masaajidka dhegaysta oo keliya ficilkii nimankan aan ku haystaa waa ilaahay khayrkii oo loo yarto loo gowraco shirkigii inay ka jawaabaan baan rabaa eh, hal mar hal mar eh, markaan waxaa kusoo koobinaa shan daqiiqo calaa qofka shan daqiiqa la siina maya toban ka dhigtan wixii ka dambeey wa alxamdulilah والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد horta haddii la yidhaahdo Aamus, hala aamus, hala aamus. nin kasta inuu ilaahay ka cabsado wax ku wanaagsan male qofka muslimka ah ha dhinto ha noolaado inaad carrabkaada ka ilaaliso sidaa kuu roon maxaa yeelay qof magiciisa loo yeedho nebi aadam allah abuuray wa huwa awalu cibaadullaahi asaalixiina min haada aljins addoon ilaahay abuurtay oo jinsigan ah ilaahay garaado siiyey nebi aadama ugu horreeyey amara allaahu caza wajalla ilaahay aadam markuu abuuray garaadada siiyey wuxuu amray malaa'igtiisa inay u sajuudaan dhammaantoodii waa sajuudeen ilaa ibliisa imtanaca an yasjuda liaadam wa huwa awalu lmutakabbiriina calaa cibaadi illaahi asaalixiin addoon ilaahay garaaddo siiyay korkiisa lagu kibro garaadadiisa la inkiro ninkii ugu horreeyey ibliis buu ahaa xaysu qaal wa awalu man qaasa diinu bira'ih qof maskaxdiisa diinta ku qiyaasana ibliis baa ugu horreeyey xaysu qaal anaa khayrun minhu anaa ka khayr badan bu khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin wa callala bicillati khalqihi min naarin buu ku cilladeeyey wamaca daalik annaga weel shaqo kuma lihi addoon ilaahay wa allaahuma arxamhu wawasi calayhi madkhalahu sheekh cabdulqaadir allaahumma arxamhu wawasi calayhi madkhalahu in aayad qur'aan abiijahalku soo degtay nin ahlu tawxiid ee lagu fasira biqilati alcilmi wa kasrat aljahdi aa keentay maxaa yeelay hadda haddiiba oo aad wax kutub lagu qoriyo wax laga sheegaa la yidhaahdo fatxulmajiidka maxaa ku yaala abijahl inuu iimaan leeyahay ku taala abilahab inuu iimaan leeyahay ku taala nabi ilaahayna waa u diidey maxaa ku yaala raqaa dulwat lmajid aladii lam yalqaa hayrahu cibaaradaas kama baxaysa cibaadada ayada ee kama baxaysa nabi muxamed inuu darjadaas gaarin oo asii keliya gaarin wax maka sheegi karnaa waa nin dhintay muslim ah ahlu tawxiid eh maxaa loo yidhi ma dhahayno qofki yidhi maxabba siruu u qabow u yidhi nebi aadam gafow ku dhacay bal fiiri axmed binu cabdixaliim binu cabdisalaam alxaraani ibnu taymiya fataawigiisa juska labaad fiiri wardadda boqol iyo konton iyo kow fiiri muxuu soo ragay xadiidkii nabiga calayhi asalaatu wasalaam lamaa khalaqa allaahu alarda wastawaa ila asamaa fasawaahunna sabca samaawaat wa khalaqa alcarsha kataba ismii buu yidhi nabi magacaygu wuxuu ku qoray calaa saaqi alcarsh wa khalaqa aljanna allatii askanhaa aadam wa hawaa ayuu abuuray wa aadamu bayna aruuxi waannafs falammaa axyaahum allaah markuu ilaahay nooleeyey magaceeguu arkay buu yidhi calaa qawaa'imi alcarshi ku arkay lamaa qarahuma ashaytaan lamaa qarahuma ashaytaan markuu shaydaan maya taas amal maya markaan idinkaale mikrofoonka idinkaa le haddaaba xaasidnimo adin tolontolan adaana yidhi lisaankaadaa nooga qaba lammaa qarrahuma shaydaan mar allaale markuu shaydaan keliyey taabaa wastashfacaa biismiikum waa tawba keeneen wayna shafaaca dhalbeen aniga muxammed ee magaceeya ayay ku tawba keeneen ku shafaaca dhalbeen buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma gasht amaa tawxiid amaa kelimatu tawxiid cabdulqaadir wakhtiga tawxiidka imaanaya maba joogin uweysna ma joogin uweys magiciisa la qaadqaado cabdulqaadir magiciisa la qaadqaado ma noqonayso kelimatu tawxiid macnaheeda kelimatu tawxiid macnaheeda sow nabiga uga hadlay waay laa nukafiruhu bidanbin adnaba bi walaa nakhruju minhu lislaam bicamalin camala bi wax kale lagu dari kara ma leh amaa qof dhintay in wax laga sheeg sheego waxaas wax macnada ma ah anta xalafaa loo baahan yahay aayad qur'aan ha la caddeeyo ha la caddeeyo aayadda muslimiinta ku soo degtay iyo aayadda gaalada ku soo degtay ha la kala saaro aayad abijahl ku soo degtay ma ibnu taymiya anigu ku fasiri karaa waa gaf nin ahlu tawciidka kuma fasiri karo aniga adaa toban daqiiqa iyidi ma ogtahay ma ogahay aniga aniga taadii loo ogahay bismi illaah walxamdu lilah odayaashu waxaa weeye weli su-aasha inay ka jawaabaan ma raba waa ka jawaabnay adaa jawaabi rabin laakiin adaa ku wareegina abijahal oo ku soo deg anigu ilaa hadda waxaa idin weydiinayaa ilaahay khayrkii oo loo yeerto waa shirki maxaad uga jawaabi laadihiin ilaahay keyrkiisii u yeertay ninka yidhi awliya allaahi adeeg soo shirki ma taas maa ka hadashaan insha allahu tacaala hala ilaaliyo hala ilaaliyo akhlaaqda iyo aadaabta iyo ballanta su-aashu waa ku celceliya ilaahaygaa ka baqaadi weydiiyey waxaa idinku yidhi alla wuxuu yidhi waman yadcu qur'aan waay xaggee kaa mara inta inta buu kaa mara waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhara haddaanan qur'aan deliilsan gabay maan deliilsadaa qur'aankaan deli ninkii ninkii baa le waa man maxay maxay caddaynaysaa man maxay caddaynaysaa waa cumuumulwaad waa si guud bay u hadlaysaa waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhar laa burhaana lahu bih haddaan maanta u yeerto malakuljibriil oon idhaad akhidnaa yaa jibriil maxay noqonaysaa maxaa ugu warwareegaysaan derbiyada maxaa ugu warwareegaysaan meel kale laa ilaaha ila allah buu qofku ku dhawaaqay shirkigiibaa burburiye shirkiga ka hadla waa jiraa ilaah keyrkioo la yaartaa waa shirki ma markaa wakhtigaagaan ku siiyo suga adkayso anigu ma abuuranaye soomaaliya ma maqasheen awliya allaay adeeg ma aniga keliya dhahay meeshii looga yeedho joogow jiilaani ma maqasheen ma anig keliyaa idhi mudayaasha ku been abuurtay toobadkeena akhyaare ilaahay ka boqo toobadkeena haddii aadan kiraysa meel waa dhaqan soo jireene waa loo yeerta ilaahay ka baqa waqti waa kaa dhacay mayga dhacay ayagaan ka rabaa shirkiga ka jawaaba الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين markuu ugu horeeyo sheekh mustafa cali caanood waxaan kaa codsanaynaa intii culummada iyo axbaabta ee meesha ka dhowdahay ee wada fadhiyaan ee dadweynahana ay fadhiyaan inaadan buuqni keeni aadan kicinin takbiirta cid diidan male annagoo dhan muslimiin ayaan nahay meeshaas waxaa loo wada joogaa in wax la wada fahmo ninkii wax ka maqnaana inuu wax helo ninkii oo kalena inuu meesha faa'iida ka qaado waa codsi midda kale waxaa naga su su'aal ah su su'aalahaasha shan daqiiqee tahay horta mas'alooyinkii lagu warsaday waad ka wareegtid waxaa lagu weydiiyey culummada aayadihii xadiisii hore ee soo qaateen towxiidka islaamka horta ma sugaa oo lagu dhahay waxay ahayd inaad jawaab aa ka bixiso mawduucii kale aa gelaysid markaas horta inaad geshid ayay ahayd ma adan sugin dhul kale ayaad ka qaadan midda kale haddii qul wallahu axad albaabkan waay haddii la yidhaahdo ma suurtagelayso aayadda ilaahay iyo rasuulkiisa iyo culummada meeshay dhigeen waa inaad dhigtaa waxaa naga su'aal ah dadka adiga aad leedahay mushrikiin waaye waadna ku dhex nooleed goorti aad ka islaamtay adigaa noo sheegaya midda kale waxaa su'aal naga ah boqol nin oo mushrikiin ah oo boqol iyo toban iyo afarta dadka barayso adiga ayaa lagaa rabaa jawaabtaas inaad aayad iyo xadiid inaad ka keentaa lagaa rabaa ma soconaayo af soomaali midda kale aayadaha oo gaalada iska leh yaan loo isticmaalin muslimiinta wixii muslimiintu lagula hadlay inaad ku hadasho gar ayaad u leedahay sida annaga haddeer aan arkayno taagan yihiin annagu ilaahay uma sharig yeelno ilaahay uma sharig yeelnay taagan yihiin annaguna waxaan leennaha maya awliyaad u yeedhataan uma yeedhannee beri baan ka naa u yeedhashada inay dhahaan ma rabaan qur'aankana aayado gaara ah oo gaalo loogu talagalay iyo aayado mu'miniina maahana qur'aanku sifuu ka hadla sifo sifadaa ninkii la yimaada waa ku dhacay sifadaa ninkaa in la yimaadna waa ka badbaaday ilaahay wuxuu leeyahay wayadcuu yacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah marka waxay odhanayaan ilaahay kayrkii bay u yeedhanayaan midaan waxba u tari karin waxna aan u dhibi karin waxayna odhanayaan kuwani ilaahay agta nooga shafeeco qaadayaan way hadday markaa aayaddaasu qolo gaara ma haysaban quraysh keliya maaha cid kaloo hadda joogto ilaahay kayrkuu ii wartay raalaahow wakhtigiinna waa idin siiya halla adkaysto kow ninka odaga hadda ilaah leeyi wuxuu yidhi waxaad sheegtaa boqol qofoo qur-aan akhrinaysa kumaan kun suufiyaan hayaa qur-aan akhrinaya shiicaan hayaa qabuuriyiin baa haya oo qur'aan akhrinaya mushrikiin dad kitaabkii sunnada miyaa ka rabtaa boqol maxay taha tira tira waa tiro gaara qur-aan kuma qur-aanka waxaa ku taalla ninkii ilaahay u sharig yeelaa ku taal mujaamala sheekadaha leexleexini boqol qof iiso sagaashan qof tiro maaha qur-aanka ilaahay kayrkii ninkii u yeerta waa mushrik waxaan kuu soo aray aayat wasiila oo aayaddii wasiilada aayaddii wasi u keenay adiga maqas baa wadaaniyo adinkana aamusa nimayo fursad ha iga siinina nimankaa god bay ku jiraan maanta sheegaya dhegayso aayatun wasiila isbira isbira aniga adinkana rajada idinka qabo waa yartaa laakiin dad badan baa idinku siran kuwaasaa idinka jaraya insha allah waa meel waa isula tegan doona insha allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu aayadda dhegaysta wakhtiga iga dilaya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wabtaguu ilayhi lwasiila ilaahay wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ahow ibnu kaiir baan ayaa sheekh dhegaysaade wuxuu leeyaha fiiri waxaa fasiray ibnu xabbaas alqurba wuxuu alcamal iyo wakada mujaahid وأبو وائل وحسن البصري وقتادة وغير واحد وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه إلهي يقول هذا طاعتيسا يا عمل إلهي رالك أيهي ويسي جيلان يقول هذا معها شيخ نور يقول هذا معها إلهي توصل له عابد أنا ابن تيمية ذكر مهلين أحمد محمد جواب ذكر مهلين محمد بن تيمية ذكر مهلين أحمد بن حنبل والقرآن بان كالا القرآن محاذ ويا ليس أولياء daliilkii aad ugu yeeratay iishay meeshii looga yeero joogo jiilani soo saar meelay ku tahay haddii kale toobadkeena wax miyaa yaadhay sheekh ilaahay ka baqoo toobadkeena fursad baan idin hayaa ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo toob dadkana runta u sheega waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih laa burhaana lahu bih laa burhaana lahu bih ilaahay ka baqa toobadkeena niman yahow هذا هو الحق والله hal su-aala u dhiman nimanka odayaasha ah annagana hoshi baan ka jawaabayna ala fadhiis warfooda naga daa ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo fooda daayan weyo waxaan idinka codsanaynaa dadweynaha waa idin baryaynaa inaad naga fadhiisataan sababtoo ah meesha faa'iido badan ayaan ka helaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meesha iskugu imaaday inay gadaal u baxaan ee naga fadhiistaan haddii kale waa iska bixaynaa annaga dadka inay wax maqlaan fadlan sheekh mustafa cali caanood warkan waan ku celinaynaa warkan waa ku celinaynaa mar labaad ayaan ku celinaynaa hadalkan waa hadal laiska qoraayo oo kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun yacnii waynoo ladigro laka waliqoomika fasawfa tusaaluuna ilaahi subxaana watacaala waxaan waa wax iswarsana mustafa cali caanood waxa adiga aad sheegayso annaga nusuusta haddii aan kuu fiirino nadaam oo waxaad imaanaysaa khawaarij ama muflis ayaad imaanaysaa haddii adiga hadalkaada aan naska arfirin laakiin waa kuu cudur daareen haddii laakiin adiga aa ku adkaysatid oo ilaa wa ilaa culummadii annaga waxna bartay mushrikiin waa haddaad adiga aa ku taagan kar hadda goorta aa islaamtay horta halkaan ku cadday goorta aa islaamtay waxaa ka dhacbaxay sheekh abduqaadirka iyo sheeyweyska u kaalaadeen sheekh abduqaadirka iyo sheeyweyska annaga sheekyadeena waa oo adiga aad daba taagantahay u daaw boorta horta ha ka islaamto cadday qodobka labaad annaga dadka dadka muslimiin dadka oo culamaau suufiya aa ku tilmaamaysay mushrikiin waxaan cadoonayaa dad muslimiin inay yihiin dad muslimiin oo culamo ah inay yihiin ayaan cadaynaynaa waanu kugu celcelinayna waxaana si cadoona waxaan si cadoona oo iyo suno aan kaa ku sheegaa culamada islaamka oo dadka qur'aanka diinta kale marna inaysan shakiyaadka la imaan qaadin ha wada wareeganin nimanaa sidaa yidhi iyo hee kaama saaraysa waxaan kaa rabnaa waxaan kaa rabnaa haddaad wax sheegaysid ilaahi subxaana watacaala inuu maxantaa aifnaadu macnaheedu muxuu yahay maxay diinta islaamka qabtaa mas'alada uu kuweydiinayo sheekhu waa mas'alada akifnaa yaquutu madad yaa diilaan akifnaadu maxay tahay macnaheedu marka jimcaha jimciisa kale masaajidka taagana ka waran الله أكبر بسم الله odayaasha waa la ballamay dabaqaynkaa ku qalanay jimcaha jimcihiisa kale gelinka dambe un haddaanasa bacdalcasar casarkaa lagu tukana adinkaana soo dhammaynaya anigu adinkaa soo dhammaynaya soo maha way haddaan weyno masaajka igu tago haddaan masaajka weyno dardare masaajidka adila waa igu tago خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراب قول فلان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان وما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوقهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان أسلافهم في سالف الأزمان قالوا له قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن قالوا أقوال الشيوخ ولم يبال